ilaahi subxaana watacala hala wadaajinina maxalushaahidku marka ayadda waxaa la yidhahdaa aayat lxuquuqi alcashara la yidhahda aayadda tobanka xaq sheegtay xaqa ilaahay bay ka bilowday subxaana wa tacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalideyni ixsaana wabidi lqurba walyataama waalmasaakiin wljaari di lqurba wljaari ljunubi wsaaxibi biljanbi wabni sabiil wamaa malakat aymaanukum ilaa toban xaq oo xuquuqda ilaahi subxaana wa tacaala uu addoommadiisa ku leeyahay ay ugu horeyso kadibna xuquuqda addoommadu dhexdooda isku leeyihiin ayuu ilahi subxana watacala aayadda ku sheegay marka waxaa la yidhahdaa aayat alxuquuq alcashara maxalushaahidku waxa weeye towxiidka meeshay calaaqada kala leedahay wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wey shay-antaas waxaa la yidhahdaa waa nakira fii siyaaqi annahyi culimada usuululfiqiga waxaa la yidhaahdaa waa min alfaadi alcumuum wax ay ka tagtay ma jiro shay-an min alashyaa taan xagaba ku soo marnay markaan ka hadlaynay xikmadda loo abuuray addoommada wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun lishayin min alashyaa looma abuurin ila licibaada istisnaaga mufaraqa tanna sidoo kale wey waa nakiro caam ahoo waxaasi ama waxyaalaha ilaahay uu jeceliyo addoommadiisa uu jecelyo ha noqdeen sida awliyada iyo rususha iyo malaa'igta iyo ama uu kuwa uu neceb yahay ha noqdeen ama kuwa jamaadaadka ha noqdeen shay-an min alashyaa wuxuu doonay ha noqdeen ilaahay subxaana wa tacaala xaquu leeyahay cid kale ha ka siinina w saasay aayaddu ayay tilmaamaysa marka aayadihii hore unbay la macno tahayo dadka tawxiidka ku boorinaysay waxay tilmaamayaan aayaduhu way kulligood isugu wada biishubanayaan labada tiil ee tawxiidku ka kooban yahay ruuxu hadduusan diidin cid walbo ilaahay ka soo hadhay subxaana wa tacaala ilaahay keligiina uusan wax u ogolaanin tawxiidkiisu ma dhammaystirna bal inuu dhammaystira iska badaaye tawxiidda malahaba lahaba islaamnima muusan la imaanin waa inuu ilaahayna uu ogolaado wuxuu leeyahay waxaa ilaahay uu ogolaadayna cid kaloo dhan waa inuu ka qadiyo cid kaloo dhan waa inuu diido wuxuu dooniba ha noqdeen macna saas weyaan maxaa yeeley ilaahay subxaana wa tacaala nimankii ree qureysheed iyo carabti gaalada ah ee nabiga loo soo diray salawatullahi wasalaamu aleyh nebigu la dagaalamay wuxuu ilaahay ku tilmaamay wamaa yu'minu aktaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuun intooda badan ilaahay ma ay rumaynayaan ilaa iyagoo ilaahay u shariig yeelayo samada yaa idinka yirsaaq allah ujeeda yani waxa weeyaan carshiga yaa iska leh ilaahay baa iskale yaa adduunka maamula ilaahay baa maamula taasay dhankaasay iimaan ka lahayeen laakiin dhankii cibaadada iyo wixii iyagu ay la imaanahayeen ilaahay waxay usii marayeen subxaana wa tacala makhluuqaadkiisa qaar ka mid taa way midda marka ay gaalada ku noqdeen marka laabudda min alihbaat waalnafyi macan waa in si wada jir ah waxna ilaahay aad u ogolaato subxana wa tacala xuquuqdiisa iyo khasaa'istiisa islamarkaana haddana cid kaloo dhan waa inaad u diido macnaha sida haddii uusan ruuxu la imaanin tawxiid male wa qowlihi tacaala buu kitaab u yahay qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a qul waxaad tidhahdaa nebigu tacaalow kaalaya atlu aan akhriye maa xarama wixii uu xarimay rabbukum rabbigiin calaykum dushiina uu ka xarimay aan idiin sheegay kaalaya anlaa tushrikuu atluu waan akhriye calaykum dushiina anlaa tushrikuu inaydan shariig yeelin oydaan la wadaajinin bihi ilaahay shay-an waxba inaydaan la wadaajinin ama wasaakum alla wuxuu idiin dardaarmay anlaa tushrikuu inaydaan la wadaajinin bihi isaga shay-an inaydaan wax kale oo makhluuqaadkiisa ka mid a aydaan wax ugu darin wa bilwaalideyni wawasaakum wuxuu idiin dardaarmay an tuxsinuu inaad u samafashaan bilwaalideyni labadii idin dhalay ixsaanan samafal walaa taqtuluu inaydaan dilin awlaadakum caruurtiinna inaydaan dilin ayuu alla idiin dardaarmi min imlaaqin faqri daraaddi gaajo iyo faqri inuusan idinku bixinin caruurta inaad iska laysaan maxaa yeelay naxnu annaga ayaa narsuqukum idinka idin diilayna iyo wa iyaahum iyagaba iyagan aad u cabsanaysaan iyo idinkaba annaga wax idin siinayna walaa taqrabuu baa laydiin dardaarmi ha u dhowaanina alfawaaxisha dembiyada waaweynee foosha xun maa dahara waxa muuqda oo minhaa dembiyadaa ka mid ah u dhowaanina wamaa batana iyo waxa qarsoonba qaarka lagula ogyahay iyo qaarkaad adigu gooni aada u qarsanayso labadaba daaya oo joojiya walaa taqtuluu ha dilina annafsa naf ha dilina allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay uu xarimay qatlahaa dilkeeda nafta ilaahay dilkeeda xarimayna ha dilina ilaa bilxaqi gar inaad ku dishaan mooye gardaraha ku dilina daalikum kiinaa lasoo tilmaamay iyo arrimaha lasoo sheegay ayuu wasaakum alla uu idiin dardaarmi bihi isaga lacallakum tacqiluuna si aad u fahamtaan si aad ilaahi subxaana wa tacaala ujeedadiisa iyo wuxuu idinka rabo u garataan ayaddan marka iyo saddexda aayadooday ka dambaysa iyagana waxaa ku soo arooray toban tashriic iyo toban xugum oo ilaahay subxaana wa tacaala uu qaarna addoommada amrayo qaarna ka reebayo waxay ka mid tahay ayadaha qur-aanka ugu kulmin badan waxyaalaha manhiyaadka ilaahay uu reebaya subxana wa tacaala iyo ma'muuraadka waxay ka bilowday sidii aayadihii hore oo kaleeto ilaahay keligii ha la caabudo cid kale yaan wax loogu darin oo ayaan lala wadaajinin maxaa yeelay shirkigaas iyo wadaajintaa ilaahay wax lala wadaajinayo camal kale oo dhan bay baabi'in haddaad si kasta u cibaado badan tahay oo u salaad badan tahay oo u soom badan tahay oo u sadaqo badan tahay oo dadaal kastoo badan aada bixiso ha yeeshee tawxiidku kaa khariban yahay wax lagaa aqbalayo maba jiraba wax lagaa yeeli waa hal lagu lisay dadaalkaagaas maxaa yeelay ilaahay baa subxaana watacaala waxa uu ku leeyahy rususha markii laga soo warramay walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun haddii ay ilaahay cid kale wax la wadaajin lahaayeen wax alla waxay la yimaadeenoo dhan waa daadan lahayd waa hooban lahaydoo yacni dabayshaa la raacin laha waxba uma oolay tawxiidku wuxuu weel u yahay ama asaas u yahay dadku camalkay samaynayaan haddaadan weelkii marka hore diyaarinin camalka dabaysha unbaa qaadani waa inaad weelkii diyaariso markaa kadib weelkii aad ku riddo wax hadduusan ruuxu tawxiidka saxanin wax laga aqbalaya ma jiro dadaal kasta uu la yimaado macna waxaa kaloo ku tusi qowluhu tacaala walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka ilaahi subxana wa tacala wuxuu ku leeyay nebigiisa waxaa laguu sheegayaa adiga iyo kuwii kaa horreeyey ee nebiyada ahaa intaba waxaa loo idiin sheegayaa haddii aad ilaahay cid aan ahayn aada garab dhigtaan oo waxa uu leeyahay wax ka siisaan camalkaaga oo dhan baa daadan kuwa khasaarayna ka mid baad noqon baa lagu yidhi nebiga salawatullah waslamu caleyh waa halis marka wax saalan ma ah haddaad u waan iska cibaadaysano waan soo jeediyo salaatuleyl baan badinoo tawxiidkana laguu kari waayo warkaale tawxiidka baro oo waxaan kaata waa shirkiga iska daa oo qubuurahan jooji oo ilaahay keyrkaa daba ordisa daa salaad kasta badi waxba lagaa yeeli maayo isku lugeyn waxoogaa yaroo tawxiid wata ayaa kuu dhaamay intaasoo dhan macna saas marka aayaddu waxay tilmaamaysaa an laa tushrikuu bihi shay-an ilaahay cid kale ha la wadaajinin waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid diinta asalkeedii noocaa ahaa ee diintoo dhanba guldhiigga u ahaa iyada la-aanteedna ilaahay subxaana wa tacaala uusan camalba aqbalayn samaawaadka iyo dhulka iyo kutubta iyo rususha kulli ujeeddada laga lahaa waxay ahayd litaxqiiqi tawxiid tawxiidka in la taxqiijiyo oo addoommada ilahay keligii lagu xidho subxaana wa tacala cid kaloo dhanna laga gooyo ii nooca ahaa yaa sidii dadka loogu diraayey oo loogu diraayey oo loogu dirayba waxay noqdeen dadki inay ka didaan haddii aayado tawxiid ka hadlayo iyo wadaad towxiid ka hadla maqli iyo kitaab tawxiid waaba la carariba yani taqriiban waxaa loo ekaaday sidii gaalada ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala waidaa dakarta rabbaka fi lqur'aani waxdahu wallow calaa adbaarihim nufuura haddaad kitaabka ilaahay keligii ku sheegto oo ay ka waayaan laato iyo cize iyo manaato iyo hadday waayaan oo ilaahay keligii un adoo sheegsheegahaya ay ku maqlaan way daba jeedinoo way carari bu alla yidhi subxaana wa tacala wإida dukira allahu waxdahu shmuazat quluubu aladiina laa yu'minuuna biاlآakhira waida dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun haddii ilaahay keligii la sheego oo ilaahay keliga hala caabudo la yidhahdo oo ilahay kitaabkiisa hala qaato la yidhahdo oo ilaahay keligii addoommadu ha ku xidhlaadan la yidhahdo oo waxa kaloo dhan daaya la yidhahdo kuwa aakhare iyo ilaahay aan rumaysnayn qalbigooda wuu didi oo wuu qabandhacyoon oo ka raalli noqon maayaan oo way carari uma adkaysan karaan haddiise laakiin waxyaalo kale la sheegsheego oo la yidhaahdo laatana waa lasii mari karaa cisana waa lasii mari karaa waxyaalo badan baa ilaahay loogu sii dhowaan karaa awliyadaa loo sii mari karaa amwaadda loo sii mari karaa sheekh hebel baa wax tari kara saa haddii la yidhaahdana way ku dhegaysan oo way soo fadhiisan oo qalbigoodaa ku farxi oo way ku raaxaysan heerkaasoo kalea dadkii la gaadhsiiyey sidii loogu dirayey towxiidkii ilaahi subxaana wa tacala kitaabkiisa uu kaga hadlay sunnada nebigana sal alay wasalam ku soo arooray marka waa arrin halis waay jahli baa u badan waxaa dadka heerkaa gaadhsiinay <clears throat> marka dardaaranka koowaada ilaahay subxaana watacaala uu inoo jeedinaya waxa weeyaan keligay ugu xidhnaado keligay iyo caabuda oo waxyaalaha kale oo dhan wax uma tiri karaan iska daaye talabaadi waxa weeyaan dardaaran waalidiintii baa laga dardaaramay sida aayaddii hore waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaa wabilwaalidayni ixsaana tanna waxaa lagu xijiyey wabilwaalidayni ixsaana labada waalid u sawafala waxaa lagu xeshiiyey caruurta yaryarka halaynina faqri aad ka cabsanaysaan daraaddeed faqri idin haysta daraaddii caruurta ha u laynina maxaa yeelay idinku biilkooda iyo waxsiintooda gacantiina kuma jirto ilaahay baa subxaana wa tacaala abuuray allihii abuuray ee afkooda dilaaciyey baa ugu talagaloo u qorsheeyey siduu wax u siin lahaa marka maxaad u dilanaysaan maxaad ugu qoonsanaysaan nafta saasaa lagu leeyay caadadooda waxay ahayd caruurta yaryarka ah ayay dili jireen rag iyo gabdhaba maxaa yeele waxay ka cabsan jireen caruurtani hadday kugu badato amaad wax u weydaa oo waxaad siisa weydaa oo intay kugu gaajoodaan adiga lafahaagiiba ay ku galaabtaanoo faqri kugu dhaca saas daraaddeed bay dhihi jireen waxoogaa yar soo reebo inta kale iska la aakharo u dir waa sida haddaba la sameeyo wey barnaamijkan la yihahdo macnaha waxa weeye yani qorshaynta qoyska ay ku magacaabaan oo kaleeto an caruurta la yareeyo oo la xadido maxaa yeelay sanadka laba kun haddii la dhaafo adduunka cuntadaa yaraanaysa hadday cuntada yaraatana maxaa dhici dad badan baa waxla-aan kusoo dhici doona sidaa daraaddeed si adduunka waxa dalagga kasoo go-aya iyo dadka laysula ekeysiiyo waa in carruurta la jaro oo qaar calo uurka lagu soo dilo oo marka horeba laga dagaalamo intaasoo daawo iyo intaasoo wax lasoo saaro sun badan carruurta lagu laayo waa qorshahaasoo kale wey nasiib waxmo ah, waxaa ah mabda'aasi dad badan oo maskaxda lagaga duulay oo muslimiinta ka mid ah, ayuu ka dhaadhacay markaasa waxaad arkaysaa waxay la socdaan war carruurta iska yareeya war carruurtaa iska yareerinaya badiya ilahay baa subxana wa tacala wax idinku waxma siisaan marka carruurtay layn jireen gabdhahana si gooni iyaga waxay u layn jireen khashyat alcaar ceeb amay kuu soo jiidaan na way u jeli jireen gabdhaha gaan gooni ahaan way xabaalnololin jireen marka halkan ilaahi subxaana wa tacala wuxuu ka cabiray min imlaaqin imlaaqa faqriga la yidhahda fii suurati lisrana waxaa laga cabiray khashyata imlaaq khashyata imlaaq waxay kala tahay min imlaaqinta waa faqri markaa haysta faqri markaa haysto oo haddayba gaajisa yihin khashyata imlaaqna hadda way roon yihiinoo waxbay haystaane laakiin gadaal dambey ka cabsanayaan ama intani ku dhaaftaayo dib dambe faqri kaaga dhacaw saa daraaddeed baa oo caruurtan daraadood faqri ay kusoo jiidaan saa daraaddeed baa midda dambe ee faqri caruurta daraadood faqriga ay uga cabsanayeen yaa waxaa la hormariyey caruurta risqisiintooda naxnu narsuquhum wa iyaakum iyagan aada isleedihiin amay faqri idiin soo jiidaan annagaa wax siinayn idinkana annagaa wax idin siinayn halkan oo faqri joogo oo markaa iyagiiba haysta ay ka cabsanayaan ayagaa laga bilaabay waxaa la yidhi naxnu narsuqukum wa iyaahum idinkan annagaa wax idin iyaga aad u cabsanaysaan annagaa wax idin siinayn wax siina saasuu ilahi subxana wa tacala u markii carruurtii laga dardaarmay layntooda ayaa waxaa haddana laga digay oo ilaahi subxana wa tacala addoommada uga digay dunuubta waaweyn ee fooshaxun fawaaxishta waxaa la yidhahdaa dembiyadu way kale waaweyn yihiinoo kuwa ugu waaweyn ee caqlan wa sharcan u foolxun caadatan baa xataa dadka aan diinta lahayn ayaa dhibsada sida maalan aada waxaa magacaas oo kale u qaata zinada zinadaa aada loogu isticmaalaa faaxishada ama ha qarsoonaato ama ha muuqato oo wax dadka hortooda aad ku samaynayso lagula ogya ha noqdo ama wax aada la dhuumanaysa ha noqdee labadaba ka taga oo ha u dhowaanina baa laleehy subxana wa tacaala u fiirso tacbiirka uu qur-aanku ka cabiray walaa taqrabuu baa layidhi laa tafcaluu lama dhihin waxaa u dhexeeya ha samaynina iyo ha u dhowaanina sooma kala foga ha samaynin haddii lagu yidhaahdo macnaha waad ka ag warwareegi kartaa wey waad ka ag dhawaan karta laakiin haddii lu yidhaha ha u dhowaanin macnaheedu waxa agtiisaba ha soo marin waay inaad samayso iska badaaye ha u dhowaanina waxay marka tilmaamaysaa wasiilooyinka iyo jidadka iyo asbaabta ku gaadhsiin karta xataa ka fogow sadu baa la yidhahdaa waa masalada loo xarimay haweeneyda fiiradeeda maxaa yeelay waa jid faaxishadii ku gaadhsiinaya nin iyo haweeney maxram aan isu ahayn ajaanib kalaa inay guri iskula gooni noqdaan waa min baabi sadi daraa'ic walaa taqrabuudaw waxaa ood weyn laga sii samaynaya oo dhacan laga sii dhigahaya zinadiisi aan loogu dhicin intaasoo taxadar baa laga sii samaynaya walaa taqrabuuda haweenaydu inaysan maxram la-aan safrin marka la amray ayadana taasaa taxadar laga samaynaya walaa taqrabu waxaa wax alla wixii arrinkaa keeni karo dhan ha laga fogaado ta kaleeto waxaa ilaahi subxaana wa tacaala iyadana uu reebay in la dilo nafta dilkeedu xaaraamta yahay ilaa in gar lagu dila mooyaane nafta dilkeedu uu xaaraam yahay waa dhowr nafood wey nafta muslimadda ah ruuxa muslimka ah naftiisu waa xaaraam iyo nafta gaalka dowladda muslimiinta ku hoos nool ee jizyada laga qaaday ee dinniga la yidhaahdo isagana naftiisu waa xaaraam iyo nafta mucaahadka ninka muslimiintu ay ballanta kula jiraan ee gaalka ah laakiin muslimiintii iyagaa ballan ka dhexaysa heshiis baa ka dhexeeya dilkooda iyagana naftaasi muxaramo wey xaaraam wey iyo nafta gaalka musta'manka ah ee nabadgelyada ay siiyeen muslimiintu waddankuu ka ganacsanaya tijaaruu qaadanaya maalan diinta inuu dhegeystu raba maalan dhakhtar buu u yimid maalan iyo isbitaal oo kale nabadgelyaa la siiyey muddo kooban kooban baa nabadgelye la siiyey intaasoo dhan intaasoo gaal iyo muslimiintoo dhan diigoodu waa xaaraam dilkooduna waa xaaraam nafta ilaahay xarimo wey waxaa lagu dili karo un gar wey xaq xaqa waxaa la yidhahdaa shay sharcigu ogolyahy oo waxyaalaha lagu dili karaa waxaa ka mid a ah masalan nafta muslimada sida xadiidka cabdullahi bin mascuud ku soo arooray laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa muxamada muxamadan rasuulu ila biixdaa halaath alsayibu azaali wاlnafsu biاnnafsi wاltaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca ruux maalan isagoo guur hore u dhacay yuu dhagax baa lagu dili naftiisu waa banaantaa markaa in la dilo oo sharcigaa banneeyey waa gar markaa dilkiisu naf buu dilay kale qisaas baa loo diliyo waa gar diintiibuuba ka baxo wuu ridooday sharcigaa qabanoo markaa sharci ahaan baa loo diliyo dilkiisu waa gar inuu sharcigu ogolaado mooyaane si kale ha u dilina wey macna dunuubta waaweyn bay ka mid tahayo nebigu sal alay wasalam waa ka xadiidka saxiixa ku odhanaya zawaalu dunya ahwanu cala allaahi min qatli muslim adduunyada kulli inay baaba'do yaa ilaahay kala fudud subxaana wa tacaala ruux muslima dilkiisa adduunkao dhan inuu tago yaa ilaahay u dhaanta naf muslimoo dilkeedu xaaraam yahay in la dilo macna ayib markaas kadib baa ilaahi subxana wa tacala wuxuu yihi arrimahaasi waa arrimaha ilaahay subxaana wa tacaala uu idiin dardaarmayo ee la doonayo inaad fulisaan qul waxaad tidhahdaa nebigow tacaalow kaale atlu aan akhriyaa maa xarama wixii uu xaaraameeyey rabbukum rabbigiin calaykum dushiina idinka xaaraamay yani waxyaala uusan ilaahay ka xaaraamaynin bay ku agwarwareegi jireeno wax badanoo ilaahay u xalaaleeyey iska xaaraamaya markaasa l waxa u kaadiya waa xalaal bay yihiine wax ilaahay xaaraameeye haddaad doonaysaan kaalaya waa laydiin sheegi waxyaalaha ilaahay xaaraameeye waa kuwa atlu ama wasaakum wuxuu idiin dardaarmay alle anlaa tushrikuu inaydaan u shariigeynin la wadaajinin bihi alle shay-an cid kale inaydaan wax ugu darin waa xaqa koobaadee addoommada ilaahay ku leeyay subxana wa tacaala waana min acdami alxuquuq waay wa bilwaalidayni wa an tuxsinuu baa laydin dardaarmay inaad samafashaan bilwaalidayni labada waalid ixsaanan samafal walaa taqtuluu ha dilina baa laydin dardaarmi awlaadakum caruurtiinna ha dilina min imlaaqin faqri iyo gaajo daraaddeed ha u dilina naxnu annaga ayaa narsuqukum idinka wax idin siinayna wa iyaahum iyo iyagaba annagaa idin diilayno wixiina horay loo qorsheeyey wayna idin soo gaadhayay taawasood ka walwalaysaan carruurta ha u dilina walaa taqrabuu ha u dhawaanina alfawaaxisha dembiyada foolfoosha xule waaweyn ha u dhowaanina maa dahara waxa muuqda oo minha fawaaxishta ka mida iyo wamaa batana waxa qarsoon midna ha u dhowaanina walaa taqtuluu ha dilina annafsa nafti ha dilina allatii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu xarimay dilkeeda uu xarimay ilaa bilxaqi inaad gar ku dishaan mooyaane shay sharcigu idiin ogolaaday inaad ku dishaan mooyaane daalikum kiina oo arrimaha lasoo sheegay buu wasaakum idiin dardaarmi alle bihi isaga lacallakum tacqiluuna si aad u fahamtaan ilaahay subxaana wa tacaala waxau idinka rabo walaa taqrabuu baa laydiin dardaaran ha u dhawaanina maala alyatiimi agoonka xoolihiisa ha u dhowaanina ilaa billatii ilaa bilkhaslati arrintii inaad ugu dhowaataan mooye allatii arrintaasoo hiya iyaduba axsanu ugu wanaagga badan arrinta ugu wanaagga badan ee iyagoo maslaxad iyo danta ugu jirto inaad ugu dhowaataan mooye si kale haba ugu dhowaanina xataa yabluga ilaa uu gaadho agoonku ashuddahu xooggiisa ilaa uu gaadho wa awfuu si dhammaystiran u fuliya oo buuxiya alkayla beegga iyo walmiisaana miisaanka bilqisdi cadaalad laa nukallifu ma kallifayno nafsan naf ku kallifi mayno ilaa wascaha karaankeeda mooye waidaa qultum haddaad hadashaanna facdiluu cadaalad sameeya walow kaana haba ahaado almaquulu lahu ruuxa hadalka aada u leedahay daa qurbaa mid qaraabo u saaxiiba ah haba noqde mid aada xigaal oo isxigtaan haba noqdee cadaaladdag abbaar wey adiga cadaaladdag aad wa bicahdi illaahi ilaahay ballankii aada la gasheenna awfuu ka soo baxa daalikum kiinaasu wasaakum idiin dardaarmi bihi isaga alle kaasu idiin dardaarmi lacallakum tadakkaruuna si aada u waana qaadataan waanada si aad u qaadataanoo bal dib isugu laabataan ood u waatoontaan waxaa lagu daray agoonta xoolaheeda ha u dhowaanina ilaa inaad ugu dhowaanaysaan iyaga maslaxadooda iyo dantooda mooyaane bilatihi axsan waxaa laga wadaa markaad agoonta xoolaheeda u dhowaanayso waa inaad iyaga u danaynaysa adigu aadan ku danaysanayn iyaga u danaynaysa waxaa laga wadaa masalan xoolihii baad u kobcinaysaa waad u ganacsi iyo rogrogid baad ugu samaynaysaa waxbaad uga soo saaraysaa waa bilati axsan waad u xifdinaysaayo waad u ilaalinaysaayo meel baad u dhigaysaa waa bilati axsan xataa waxay culimmadu leeyihiin laba arrimood xatay haddaa isqabtaan masalan xoolihii agoontu ruuxu hayaa oo ganacsi buu ku wadaa laba arrimood waxaa u soo baxay laba xaaladoodoo faa'iidada laga helayo kala fiicanta waxaa waajib ku ah middaa faa'iidadeedu ay badan tahay inuu xoolaha agoonta geliyo taa faa'iidadeedu ay yar tahayna xaaraan bay ka tahay maxaa yeele bilatii hiya axsan ta ugu wanaagga badan baa leeyihi xataa dhowr xaaladoodoo kale wan wanaagsan hadday jiraan ta ugu wanaag badan baad marini saasaa waajib waa wey man saasaa marka loogu samaynaya ilaa uu xoogiisa ka gaadho xataa yabluqa ashudda waxa weeye kamaalu lcaqli kamaalu lquwa alcaqliya walquwa aljasadiya la yihahda xooggiisa jirka iyo xooggiisa caqligu ilaa uu ka dhammaystirmo oo markuu xoogeysto caqligiisuna bislaado taqriiban jismiyanna uu xoogeysto caruurnimada ka baxo qaangaadhka weeye markaa xoolaha waa lagu wareejin agoonka laakiin hal shardi oo kalea ku jiro waa in la imtixaano wabtalu lyataama xata ida balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum waa in la imtixaano oo bal la fiiriyo lagu tijaabiyey inuu xoolaha maamulkooda yaqaano si fiican u maamuli kariyo inuusan aqoonin markii xoolahana maamulkooda uu garanayo caqligiisuna bisilyaho dhammaystiran yahay jismiyanna uu xoog badan yahay markaasaa xoolaha lagu wareejinaya inta hore kaleeto dhan waa laga haynaya maslaxadoodiiyo dan iyaga loo danaynaya loo haynayo man si kale xoolaha agoonta ugu dhawaanina kadib baa waxaa laga hadlay arrimaha dhaqaalaha suuqii baa loo yimid ila diinta islaamku waa shay kaamil a ah wey hadday tawxiidka ka hadasho oo guriga ka hadasho oo reerka ka hadasho xuquuqda ka hadasho suuqii dayn mayso suuqaa laysla soo galay markaad suuqa ganacsanaysaan si buuxda beega iyo miisaanka si cadaaladi ku jirtaiyo garsoor ah dadka ugu miisa saad adiguba u jecelshahay in lagugu miiso ugu miis shaygaad adigu jecelshahay in lagaa iibiyo dadka ka iibi saas way macnaha iibkaasi cadaalad ku sameeyo jawrka ka taga wey macnaha joojiya saasuu ilahi subxana wa tacala ina baraya ayib kadib baa waxaa la tilmaamay ruuxu intuu dadaalo dadaalkiisoo dhan bixiyo ayaa haddana laga yaabaa inuu khaldamo ila waa binu aadama waa khataa baashii adoo buuxi isle baa laga yaaba haddana inay kaa dhimanto adoon ogeyn taasoo kaleeto xilkeedu kuma saarno waa lagaa dhaafdhaafay laa nukallifu nafsan ilaa wuscahaa inta karaankaaga ah iyo awooddaada ah unbaa lagula xisaabtanya taas ka dadaal marka maxaa yeelay ummadaaba lagu halaagay suuqaasay cadaaladda ka tageen yaa ilaahay ummad ku baabi'iyey subxaana wa tacaala ummadihii hore ka mid a kadib baa waxaa ilaahi subxaana wa tacaala uu sheegay hadalka ficilkii haddii la yidhi cadaalad sameeya ayaa haddana la yidhi qowlka oraahdana cadaalad iyadana sameeya markaad hadlaysaan runta ku dadaala haddaad marag furaysaan oo markhaati kacaysaan cadaaladda ku dadaala oo cadaaladda ha ka tegin xataa ruuxa aada u markhaati kacaysaanee hadalku u dhacayo xigaalkaagi iyo qaraabadaada haba noqdeen cadaaladdu qaraabo male cadaaladdu sideedaba qaraabo male walow calaa anfusikum awilwaalidayni waalaqrabiin aayadda kale waati ahay xataa hadday noqoto inaad ku markhaati kacdo naftaada iyo waalidiinta iyo xigaalkaaga cadaalada dhankeeda istaag baa le xagga cadaalada mar xataa ruuxa kaasoo horjeeday eed ku markhaati kacaysaayo cadowgaaga haba noqdo walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa dad cadaawad idinka dhaxayso cadaawaddaa idinka dhaxaysaysan kugu xambaari inaa cadaaladda ka tagto cadaaladda ku dadaala bu alla yihi subxana wa tacala ama shisheeye ha noqdo ama sokeeye ha noqdo ama cadowgaaga ha noqdo ama saaxiibka ha noqdo cadaaladda haka tegina saasuu ilahi subxana wa ina faraya maxaa yeele diintani waa diinulcadaala oo ma taqaano waxyaalaha xeerintaasoo dhan ma taqaano xeerintaa kaleo dhan ma taqaano nabigeena salawatulli wasalaamu calayh waa kii dhihi jiray waaladii nafsu muxamadin biyadihi low ana faatimata binta muxamadin saraqat laqaطca muxamadun yadaha sala allahu calayh wasalam walle allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay haddii faadumada ina maxamed ah waa gabadhiisa ay xadi lahayd maxamed baa gacanta ka goyn lahaa buu nabigu yuri salawatullah waslamu caleyh iska badaa cid kale faadumadii ina maxamed ahayd haddii fardan wa taqdiiran kaba soo qaade xaashaaha haddiise lagaba dhigaba inay xumaani ka dhici lahayd looma daayo cidda weliba ka goyn lahayd shisheeye mehe waa aabaheed diinta cadaaladeedu sidaa tahay sheegasho ma sheegasho mehe waa shay dhab oo macnaha waxa weeyaan jirow ilaahay subxaana wa tacaala cahdigiisa iyo ballantaad la gasheenna oofiya oo ka soo baxa ballantaa ilaahay lala galay subxana wa tacala waxa weeye waa ina isaga la caabudo oo sharcigiisa la qaato addoomo loo noqdo ilaan ballantaa horaan u qaadnay maalintii aan ku jirnay sulbu aadam nabiyulaahi aadam dhabarkiisa intaan ku jirnayba iyo ilaahay ina uruuriyeyo ballantaasi waa ballan aan guddoonsanay wey ammaano aan qaadnay wey inaan ilaahay subxaana wa tacaala aan ku xidhanno sharcigiisa qaadano isaga caabudno ballantaydii aan idinla galay ka baxa aniguna markaa ballantii baan idiin fulin wey macna sida aayadda kale kusoo aroortay ballantii haddaad ka soo baxdan idinkana tii ilaahay subxana watacala idiin qaaday baa laydiin fulin saasuu ilahay idin dardaarmaya subxana watacala si aad yani waxaway u waantoontaan walaa taqtuluu hadilina annafsa walaa taqrabuu ha u dhawaanin dhe maala alyatiim agoonka xoolihiisa ha u dhawaanin agoonka waa intuu yaryahay intuu yaryahay ilmuhu uusan qaan gaadhin baa agoon la dhaha soomaalida labaatan jirka agoonka u taqaana sax ma ah labaatan jir agoon maah mar hadduu ilmuhu qaan gaadho agoon waa ka baxay sidaas wey axkaam kaluu qaadano xoolihiisa sidaa ku tasarufiyo xoolihiisu xoolihii agoonta waa ka baxayaano yani meel kaluu maraya markuu qaan gaadho wey laakiin intuusan qaan gaadhin ee yaryahay wey marka agoonka la yihahdo macna walaa taqrabu ha u dhowaanina maala lyatiimi xoogaha xoolaha agoonka ha u dhowaanina ilaa bilatii tii inaad ugu dhawaataan mooyaane xaaladii allatii taasoo hiya iyadu axsanu ugu wanaaga badan xataa yabluqa ilaa uu gaadho ashuddahu xooggiisa ilaa uu gaadho ilmahaas oo marka inta imtixaan lagu sameeyo la tijaabiyo haddii tijaabada ay kasoo baxdo inuu xoolaha maamul yaqaano si fiican ugu tasarufi yaqaano markaasaa lagu wareejin wa awfuu dhammaystira alkayla beega waa wax wax lagu beegiyo waxaad beegaysaan si dhammaystiran dadka ugu beega walmiisaana iyo miisaanka waa waxyaalaha la miisaama iyagana bilqisdi cadaalad iyo si garsoor ku jiro iyadana u beega oo u fuliya laa nukallifu ma mashaqaynayno ma kalifayno nafsa naf ilaa wuscahaa karaankeeda mooyaane waxaa laga wadaa intaad dadaashaa laga yaaba haddana inaad khaldanto khaladkaas laguma haysto khada kaa dhacay bacda dadaal kadib laguma haysto way macnaa waidaa qultum haddii aad tidhaahdaan haddaad hadlaysaan lafacdiluu cadaalad sameeyo garsoor sameeye walow kaana haba ahaado almaquulu lahu hadalka aada leedahay cidda aada u leedaheed ugu hiilinaysa haba noqdo daa qurbaa mid qaraabo u saaxiiba midaad xigaal tihiin haba noqdee xigaalnimadu iyaysan ku qaadi waxba kuu tari mayso wabicahdi illaahi ilaahay ballankiisana awfu oofiya daalikum kiinaas ayuu wasaakum ilaahay idiin dardaarmi bihi isaga lacalakum tadakaruuna si aad u waana qaadataan dardaarankii ilaahay baa socdee wa wasaakum alla wuxuu idiin dardaarmi anna haadaa kani siraadii jidkaygii weye mustaqiiman xaal uu toosan yahay ee fattabicuuhu raaca oo qaada walaa tattabicuu ha qaadinoo ha raacina assubula jidadka jidadka yaryarka ah oo fatafaraqa ay idinla kala tagto jidadkaasi bikum idinka can sabiilii jidkiisii weynaa ay idinkala kala tagto jidkii weynaa ay idinka leexiso daalikum kiinaasuu wasaakum alla idiin dardaarmi bihi isaga lacallakum tattaquuna si aad ilahay uga cabsataan subxana wa tacala waxaa lagu khatimay dardaarankii oo dardaaranka tobnaad ah sagaal dardaaran baa inoo soo hormaray kii tobnaad wey waxaa lagu khatimay dardaaran ilaahay diintiisa uu inoo dardaarmay kaasi waa jidkaygii toosnaaye qaada oo mara jidadka yaryarkay ka leexdana iska jira haddaad jidadkaa yaryarkaa qaadaan jidka ilaahay bay idinka leexin wayna idin qaybin markaad midaysnaydeen kadib saasaa layna jidkaa weyn marka waa jidka islaamnimada wey waa islaamnimada waa kitaabka iyo sunnada nabiga sal lay wasalam iyo camalkii salaf jidkaasaa jidka weyn ah jidadka yaryarkee ka leexleexda soomaalida ay tidhaahdo wadagoodirta goodirta waad arag jidka yani dadku qaade ee xooluhu qaadaan ee baabuurtu qaadaane jidad yaryaroo waxaa jira luuqluuq aho hawdka ku leexda jidkaa hawdka ku leexda suu socdo u socdo wuu baabiyo ugaa dhamarta goodirka iyo biciidka iyo waxaas dadka ka cararhayaa mara jidadkaasi marka way baabi'iyo way soo afjarmi say ku wadaan ku wadaan ku wadaan bay meel xidh ah ku gelinayaan jidadkaa yaryarka ah ee wada goodirta ah ee jidka weyn ka leexda ha marina ee iska jira waay jidka weyn marka waa islaamnimada weyn jidadkaa yar yarka ah ehe laleeyahay iska jirana waa mabaadi'da kale ee islaamka aan ahayn sida maalan yani mabaadi'dii islaamka khilaafsan yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo adyaantaa kale caadaadka bulshooyinka qaarkood dhaqanka ay ka dhigtaan oo kale maalan duruuqda suufiyada oo kaleeto iyo manaahijta mubtadacada iyo macnaha waxa weeyaan kulligood waxay soo gelayaan subulkaasay soo gelayaan jidkaa toosan buu ilahi jiray subxana wa tacala nabiga waxaa ka sugan salawatullah waslamu aleyh xadis imaam axmed uu warinayay nasaa-i iyo daarimi ibn abi xaatim xaakim oo saxiixa cabdullahi bn mascuud baa nabiga ka warinayay wuxuu yihi khata rasul sal ly slam khatan biyadihi uma qaala hada sabiil اllahi mustaqiima uma khata khuطuuطa can yamiini dalika alkhati wa can shimaalihi uma qaala hadihi subul laysa minha sabiilu ila wacalayhi shayطaanu yadcuu ilayh uma qara'a waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuu wla tttabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili aayadda ku fasiray nebigu jeexdin dheer buusaa u jeexo weyn jeexdinta hareeraheedana wuxuu ka jeexay jeexdimo kale oo yaryar ah jeexdintii weyneyd buu marka intuu farta saaray buu wuxuu yidhi keni waa jidkii ilaahay ee toosnaa wey jidadkaa yaryarkee ka leexanaya midigtiiyo bidixda u leexanayana jid walba shaydaan baa taaganoo dadka ugu yeedhaya buu nabigu uri salawatullah waslamu calayh markaasuu aayaddan akhriyey wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili marka mabaadida kale iyo dhaqamada kale iyo caadaadka kale iyo waxyaalaha diimaha laga dhiganayaa diima ma ah jidkaa toosan buu ilaha jidayey subxana wa tacala laba tiir buu ku taagan yahay labadaa jidkaasi laba tiir buu ku taagan yahayo labada tiir waxa weeyaan ifraadu alcibaadati bililah ilaahay oo cibaadada loo gooni yeelo wa ifraadu taacati lirusulihi iyo rususha oo raacitaanka iyo ka amar qaadashada loo gooni yeelo labadaa tiir buu ku taagay ilaahay keligii oo cibaadada la siiyo iyo dhaqanka iyo amarka iyo nahyiga iyo caadada oo laga qaato rusushii ilaahay soo diray subxana wa tacala iyo kutubtay la yimaadeen waana haada wawasaakum ilaahay wuxuu idiin dardaarmay ana haadaa kani siraadii jidkaydii weeyey mustaqiiman xaal uu toosan yahay ee fattabicuuhu raaca oo isaga mara walaa tattabicuu ha raacina assubula wadagoodirta jidadka yaryarkee ka leexda ha marina oo haddaan marno macaa dhici oo fatafaraqa ay idinla kala tagto bikum idinka can sabiilii jidkiisa ay idinkala kala tagto waa la midaysan yahay inta kitaabka ilahi iyo sunnada nebiglahi salawatullah wasalaamu caleyh laakiin maalinta wadagoodirtaa la kala maro oo ma wadagoodir baa dad isu keeni qolo walba jidkay martay unbay ku tegayaan kuwa kalena isu imaanmaya waa balaayada hadda inahaysa imise ariiqo iyo imise kooxo iyo imise fulaan iyo imise qabiil iyo imise wadan iyo imise balaaya inahaysa marnaba isu imaan mayno ilaa aan isugu nimaadno kitaabka alle iyo sunna nebi sal alay wasalam jidkaa weyn ilaa lagu soo wada dhaco saa unbaa loo kala luunsanaani waa la kala habowsanya rafaadkaasaynu ku jiri fatafaraqa bikum can sabiili dalikum kiina ayuu wasaakum alla idiin dardaarmi bihi isaga lacalakum tattaquuna si aad alla uga cabsataan subxaana wa tacaala oo cabsi aad u heshaan macnaha dardaaranka ilahay kaa wey qaala cabdullaahi bnu mascuud wuxuu yidhi man araada ciddii doonaysa an yandura inuu fiiriyo ilaa wasiyati muxamedin sal alla lay wasalam maxamed dardaarankiisii allatii dardaarankaasoo calayhaa dusheeda khaatamuhu uu tiim barihiisii dul saaran yahay falyaqra ha akriyo qowlahu tacaala qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a ilaa qowlihi tacaala laga gaadho wa ana hada siraatii mustaqiima cabdullahi bn mascuud wuxuu leeyahay ninkii doonayaa in uu fiiriyo dardaarankii nebi maxamed ka tegey salawatulli wasalaamu calayh oo sidii uu u xidhay u xidhan xidhitaankiisii iyo saxiixiisii iyo weliba tiim barihiisii uu saaran yahay oo waxbana lagu ziyaadinin waxbana laga bedelay ninkii doonaya inuu fiiriyo ha akhriyo buu yihi aayaadkaas laga bilaabo qul tacaalow ilaa laga gaadho wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu aayadda dhammaadkeeda ilaa laga gaadho saddexdaa aayadood ha akhriyo dardaarankii nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh oo buuxo waxba iska bedelay ninkii doonaya inu arko wuxuu ka wadaa wasiyata muxamedin alatii calayha khaatamuhu khaatamka waxaa la yidhahdaa tiim baraha la yidhahda oo waxay waagii hore tiinbaraha ka dhigi jireen kaatunta ayay tiinbar ahaan u isticmaali jireen waxaa kaloo loo isticmaalaa oo booskeeda hadda adduunka u isticmaalaa saxiixa ruuxa saxiixiisa ayaa tiinbaraha gala booskiisa marka moorigii iyo tiinbarihii nebi maxamed dardaaranku uu ku yaallo waxba laga bedelay ninkii doonaya inuu akriyo ama arko taa ha akriyo macnaha wuxuu ka wadaa shareecadii iyo diintii islaamka inteedii badnayd baa meesha ku idil nebi maxamedna salawatullhi wasalaamu caleyh kitaabka alluu dardaarmay iyo sunnadiisa ee macnaha lagama wado in uu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh aayadaha si gooniya intuu u qoray oo uu dardaarmay oo uu macnaha tiin bara saaray inuu saxaabada uga tegay saa lagama wado maxaa yeelay sida saxiixa ah nabigeenu sal lla lay wasalam wax si gooniya uu u dardaarmay oo si gooniya uu u qoray markuu geeriyoonayay maba jiraba xadiidka abi juxayba nabiga markii la weydiiyey caliy bin abi aalib nebigu wuxuu idin dardaarmay ma jiraan maya buuri ilaa maa fii hadihi saxiifa waraaqdan waxa ku yaalla mooyaane waraaqdana dhowr mas'alaa ku taallay saas way macna marka nebigu ma dardaarminoo dardaarmana ma qorine laakiin wuxuu ka wadaa un yani diintii inteedii dhannayd baa meesha ku idin nebiguna kitaabka ilahay buu dardaarmayo nebigu waa ka xadiidka muslim ku odhanaya wa inii taarikum fiikum maa in tamasaktum bihi lan tadiluu kitaab allah waxaan idinka tegaya wax haddaad haysataan ood ku dhaqataan marna aydaan lumaynin oo kitaabka ilaahay ah. kitaabka ilaahay marka axkaamtiisii in badan oo ka mid a ku taalla aayaadkan wey man waa muhim wey macna ahaan afarka marka cabdullaahi ibni mascuud waxaa warinayaa imaamu tirmidi xasan hariib uuna ku sheegay ibnulmundir ibn abi xaatim iyo tabaraani oo dhan yaa wada warinaya sheekh naasir iddiin alalbani wuu daciifinaya oo wuxuu leeyahay waxaa ku jira nin daciif aarka aarka cabdullahi ibni mascuud laga warinayo وعn mucaadi bni jabalin radi allahu canhu qaal kuntu radiifa nabiy sal lay wasalam nebiga ayaan fangelihiisa ahaa calaa ximaarin dameer fa qaala lii markaasaa nebigu wuxuu ugu yidhi yaa mucaadu mucaadow atadrii ma taqaanaa oo ma garanaysaa maa xaqu llah ilaahay xaqiisu wuxuu yahay cala alcibaadi addoommada dushooda uu ku leeyahay xaqa ilaahay uu leeyahaye addoommadiisa uu ku leeyahay mucaadow ma taqaanaa qultu waxaa idhi buu ihi allahu warasuuluhu wamaa xaqu lcibaadi addoommada xaqoodase ma taqaanaa cala allaahi ilaahay ay ku leeyihiin ilan ilaahay xaq buu leeyahay oo addoommadiisa ku leeyihi xaqa ma taqaanaa xaqase addoommadu leeyihiine ilaahay ay ku leeyihiin ma taqaanaa qultu waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa yaqaana anu waxba ka garan maayo qaala wuxuu yidhi nabigu sal ly wasalam xaqullaahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoommada dushooda uu ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay ilaahay caabudaan oo walaa yushriku aynan la wadaajinin bihi billaah ilaahay ayna la wadaajinin shay-an waxba wa xaqu lcibaadi addoommada xaqooda calallaahi ilaahay ay ku leeyihiinna an laa yucadiba inuusan cadaabin weeye man laa yushriku ciddaan la wadaajinin bihi alle shay-ana waxba la wadaajin ciddaan ilaahay iyo addoommadiisa meel wada dhigin inuusan cadaabin wey qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow afalaa ubashiru nnaasa miyaana dadka u bishaaraynayn miyaan aamusaayo dadka u bishaaranaayo miya bishaaradaa dadka ma gaadhsiiyaa qaala nebigu wuxu uhi sal ly slm laa tubashirhum ha u bishaaranin ka aamus ka qari oo fayatakiluu markaa ay tala saartaan yacni in si aysan isugu hadlayninoo isu dhiganin daraaddeed kadaa ka qari buu nebigu ku yihi salawatullah waslamu caleyh xadiidka mucaad waa xadiid jaliila wey waana xadiid saxiixa wey oo saxiixaynku ay soo saareen bukhaari iyo muslim wuxuu leeyahay nebiga ayaan fangeliisa radiifka waxaa la yidhahdaa waa ruuxa ruuxa daabadda saaran ama faraska ama dameerta ama yacni geela labada ruuxee saaran ka dambe ayaa radiif la yidhaahdaa radiif macnaha waxa weyaan min ridfil baa laga keenayo fangelidda le laba shay oo laysku daba xidhay marka nebiga ayaan gadaasha dambe ka saarnaa dameer uu saarnaa ilaa nebigu dameeraha waa fuuli jiray salawatullahi wasalam aleh tawaaduciisay ka mid ahay bal dameer buuba lahaan jirayo waa kii loo soo hadiyey dameertii cufayr la odhan jiray ee loo soo hadiyan jiray ee boqorkii muqayqis muqawqis ee meliku misra uu usoo hadiyeyey nebiga salawatullah waslamu caleyh marka uu fuuri jiray nebiga salawatullah waslaamu caleyh muusan iskala weyneyn marka nebiga ayaan gadaashiisa fadhiyey buuhi dameer buuna nebigu saarnaa markaasuu nebigu su-aal weydiiyey mucaad wuxuu ihi mucaadow mabaad garanaysaa buu buuhi xaqa ilaahay addoommadiisa ku leeyahy iyo xaqa addoommadu ilaahay ay ku leeyihiin maxaa loo weydiinayaa maa toos loogu sheego waxaa loo weydiinayaa waxaa la soo jeedinayaa dareenkiisa waxaa la doonaya wax lasoo wado si fiican inuu qabto waxyaalaha kale o dhan oo laga yaabo inuu qalbigu ku mashquulsanya laga soo jeedinaya maxaa yeelay ruuxa isagoo waxoogaa yaro mashquulsan haddaad su-aal ku tuurto xataa haddaad tiraa war magacaa waxoogaa uu baraarugi markaa uu baraarugaa la doonayaa in marka qalbiga loo geliyo la yidhaha waa saas waa asaaliibta macnaha waxa weeyaan yani sharcigu isticmaala ayay ka midta marka waa la weydiiyey markii la weydiiyeyna wuxuu ku jawaabay ilahay iyo rasuulkiisaa garanaya ilahay iyo rasuulkiisaa garanaya intaasuu ku daayay aadaabtay kutusiyo ruuxu wuxuusan garanaynin inuusan macnaha waxa weeyaan uusan derderin iska mala awaalin waxay ila tahay iyo waxaan arki jiray wax laguma wado sharciga meel ma uga haysaayo aayad ma u haysaa mise xadiid uma hays ma u haysaa uma hayo soomaa ah allah wa rasuulu aclam ku gaabso ilahay iyo rasuulkiisaa garanaya saasuu yidhi ilaahay iyo rasuulkiisaa garanaya wax sharciga ku saabsan haddii lagu weydiiyo waad dhihi kartaa laakiin wax ilaahay kownkiisa iyo qadarkiisa iyo ficilkiisa iyo haybiyaadka ku saabsan haddii lagu weydiiye allahu wa rasuuluhu aclam ma dhihi karti allahu wa rasuuluhu aclam ma dhihi karti maxaa yeelay nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi sharciga ilaahay cid walba waa ka yaqaanaa waxyaalo haybiyaadoo ilaahay u waramayna waa jiraan laakiin haddii lagu yidhaahdo berrito roob ma di'i doonaa allahu rasuuluhu aclam yaa dhihi abadan allahu aclam ku gaabso sidaas allahu aclam ku gaabso yani waxa weyaan waxyaalaha qaybiyaadka ilaahay kownkiisa iyo maamulkiisa iyo tasarufkiisa ilahay baa lagu gaabsan allahu aclam laakiin waxii sharciga ku saabsan xataa bacda mowtihi markuu geeriyooda xataa kadib nebigu salawatullah waslamu caleyh wax sharciga ku saabsan waa la dhihi karaa allah warasuuluhu aclam maxaa yeelay wa ficlan arasuulu sal ly slam aclam min kulli axadin fii umuuri shariica shareecada arrimaheeda cid walba waa ka yaqaana nebigu salawatullah waslamu caleyh sidaa waxaa odhanaya sheikh ibnu cuthaymiin qaala wuxuu yidhi marka nebigu sal lay slam marka inuu qeexu bilaabay nebigu wuxuu ku yidhi ilaahay xaqiisa addoommada uu ku leeyahay waxa weeye in ay caabudaano isaga keligii ay caabudaan cid kalena ayna wax la wadaajinin cibaadana waan soo barannay waa baryada iyo gowraca iyo nadarka iyo waxyaalahaas wey u yeerashada iyo kaalmo weydiisiga caruur weydiisiga iyo roob weydiisiga iyo kulli waxaas ilahay baa iskale subxana watacala war xaqaan inuu ku leeyahay waa kaase aniga keligay un hallaysiiyo cid kale yaan layga siinin saasaa ilahay subxana wa tacala xaqa uu addoommada ku leeyahy waa kaa waana xaqa xuquuqda u weyn waana kuwii aayaduhu ka warramaya ayib xaqa addoommadu ay ilaahay ku leeyihiinna waxa weeye hadday taa hore ka soo baxaan oo ayna shirki ku dhimanin oy towxiid ku dhintaan inuu ilaahay cadaab ka badbaadiyo subxana wa tacaala cadaab haddii laga badbaadiyona janno unbaa la geyn janno inuu geeyo cadaabkana ka badbaadiyo waa xaqa ilaahay lagu leeyay laakiin waxaa ka horeeya xaqa addoommada uu ku leeyay inay ka soo baxaanoo ah inay ilaahay keligii ku xidhmaan subxana wa tacala sharcigiisa keliya ku xidhmaan asiga keligii aadaan addoommadana ka fuqaanoo kulli addoommada oo dhan iyo cibaadadooda ay ku gaaloobaan man ay diidaan saas weyaan taasaa xaqa ilahay ku leeyay oo ilahay subxaana watacaala ma wax waajiba lagu leeyay ma wax waajiba ilahay lagu leeyay subxaana wa tacaala wax waajiboo ilahay lagu leeyahay ma jirtee xaqan ilaahay isagaa isa saaray oo bifadlihi wa ixsaanihi buu isagu isku laasimiyey isagaa yidhi anaa xaqaa idiin ballanqaaday laakiin wax ilaahay waajib lagu leeyahay ma jirto waxaba yaraatee dusha ka saaranna maa jirto muctasilada oo firqada firqooyinka daallada ka mid a ayaa waxay yidhahdaan ilaahay waajib bay ku tahay addoommada inuu abaalmarin wanaagsan siiyo ninkii wanaag la yimaado waa khaldan yihin ahlusunna waljamaaca ilaahay waajib kuma aha subxana wa tacala laakiin waa fadli ilaahay addoommadiisa isu saaray wey xaqa uu u ballanqaaday markaasaa waxaa idhi bu yihi mucaad haddaan ahay rasuulka ilaahayow soo dadka uma sheego ma gaadhsiiye arrintan dadka ma u sheega maxaa waa bishaaro weyn wey ninkii tawxiid ku dhinta inuu janno gelayo cadaabna ka badbaadayo waa bishaaro weyn dadka ma gaadhsiiyayo ma kaga farxiyaa nebiyow wuxuu nebigu uri sal lla alay waslam maya ka daa kadaa buu nabigu uri salawatulli waslamu caleyh maxaa looga daynaya waxaa laga cabsanayaa dadku hadday maqlaan qaar badanoo siday tahay aan u fahmaynin baa jiro si xun u isticmaali oo odhanba war ilaahayba hadduu tawxiidka keliya janno inagu gelinayo maxaynu isu lugoyn salaadan iyo dhibkan iyo rafaadkan iyo soonkan iyo cuntada ka tag iyo maxaaba inagu wataba jihaadkan iyo naf hur iyo xoolo hur iyo maxaa yale tawxiidka keliyaba jannada lagu geli qolyo noocaasoo kale fahu xun ka qaadan kara ayaa haddana lagala dagaalamaya waxaa la dadka ha gaadhsiinaya ha u qarsoonaatee kolay hadday u qarsoonaato waxba yeeli mayso dadaalunbaa u kordhiyey qari buu nabigu ku yuri salawatullah waslamu caleyh saasaa mucaadla faray waxaa laga cabsaday inay isku halleeyaanoo isdhigtaan oo yidhaahdaan tawxiidkunbaa janna ku gelaysaan sida hadda dadku sameeyaan oo kaleeto yani ummadda nebi maxamed baan ahayo nin ummadda nebi maxamedana naariba taaban mayso saasuu iska haysta markaasaa waxa wuxuu ku kacay waa qaatil oo waa dhiig yacab oo waa qubuuri oo qubuurtuu ku jiraa oo xagga kale haddaad aragto wax xaqa gudan maayo oo fooda dhigi maayo oo ilaahay subxaana wa tacaala maalinna maayo istakfirullah maalin odhan maayo haddana wuxuu leeyahay ummadda nebi maxamed baan ahayo meel bay wax ii yaallaan waxaad moodaa qolyihii khumeyni uu furayaasha u qaybin jiray u dhihi jiray jannadaad ku geli doontaan kuwii oo kale aad moodaa maali waa muctaqad murjiadaa ka dambaysa niman murjia la yidhahdo waxaa jira say u wadeen u wadeen oo diintii ay kurtumada uga gurahayeen oy u wadeen u wadeen ka soo reebay diintu waaba laa ilaaha ila allah oo carabka laga dhao qalbiga wixii dooni baa kugu jiro halkaasayba diintii dhan kusoo uruuriya murjiadaasay kasoo jeedaa mabdaa noocaaso kale waa mabda aadu khaldan waay laa tubashirhum qaala wuxuu yihi qultu waxaa ya rasuul allah afalaa ubashiru nnaasa dadka ma u bishaareeyaa oo ma u sheega arrinkan qaala nabigu wuxu uhi sal ly waslam laa tubashirhum ha u bishaarayna oo fayatakilu ay tala saartaanoo arrinkaa ay isku halleeyaanoo camalkii ay ka tagaan <coughs> waxaa yani riwaayo kaleo xadiid ka mida ah kusoo aroortay mucaad mar dambe oo uu geeridii soo dhowaatay ayuu dadka u sheegay isagoo ka cabsanaya amaad ku dambaabtaa maxaa yeele cilmigoo la qariyo waa dembi saas daraaddeed wuxuu yihi dardaarankii nebigana fulisayo intaasaad qarinaysa hadda haddaad ku geeriyooto cilmigan adoon sheeginna in laguba qabsadaa laga yaabaa sidaa daraaddeed bal hadda iska sheeg aakhira cumrihi buu sheegay marka saas fiihi masaail kitaabkan iyo baabkan inoogu dambeeya waxaa ku jira masaa'il dhowr ah inta wey hadalka sheekhu uu kitaabka dhanba ku leeyahay waa intan aayaadkii axaadiista markuu sheego ayuu dhihi fiihi masaa'il waxaa laga qaadanaya masaa-ishana laga qaadanaya inta lagu qoonsaday waa in intan un baan umalayna kitaab iyo sunne iyo xadiis iyo qur-aan nina ma diidin baan umalayna laakiin intan un baa lagu qoonsaday intana waa u tegi doonaa xadiidkii iyo aayaduhu soo maray unbay kulli wada waafaqsan yihiin xataa wax yaroo ijtihaada muusan ku darsan wax yaroo ijtihaada xataa kumuusadanin sheekhu saas waxaan la yaabay kutubtii dadka kutubta u ahay jawharunabiis iyo bahalkii ahaa burdihii iyo mawliidka iyo yani muraaqabkii iyo fuyudaada rabbaaniya iyo yani macsharalfalag iyo waxaasaa dadka kutub u ahaa bal cajaa'ibta joogta waxaa haddaad intaad bilowdo aada akhri maagtana qalla maa tajid aaya fii kitaab illah oo xadiidan min axaadiidi rasulillah sal lay slam inaad ama aayad ku dhex aragto ama xadiid axaadiista nebiga sal ly slam ka mida oo saxiixa aad ku dhex aragtahay waa qariib waaye haddana maca daalika dadku waa iska ogol yihiinoo yani waxa weye waa ku labadoodsan yihin ka karimaysa mayse qowl allahi iyo qowla rasuulihi kutubtii ku taalayna waa laga didsany yani waxyaalaha cajiibka abay ah ka mid tahay lala yaabo macna fiihi masaail masaa dhowraa ku jira kitaabka aluulaa masalada koobaadi waxa weeye alxikmatu ujeedada ka dambaysa fi ljinni ay fii khalqi ljinni waalinsi insiga iyo jinniga abuurkooda xikmadda ku jirtay xageen kusoo marray taas wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun intaasaynu kusoo marnay looma abuurin marka inay wax cunaan oo wax cabaan oo iska raaxaystaan looma abuurine inay addoommo noqdaan oo ilaahooda yaqaanaan oy ku xidhmaan baa loo abuuray athaaniyatu masalada labaadi waxa weye ana alcibaadata cibaadadu hiya iyadu hiya tawxiidu waa un tawxiid waa keliyeelid ilahay la keliyeelo yacni cibaadadu waa keliyeelid iyo tawxiid waayo maxaa yeelay cibaado ilaahay ma aqbalaya ilaa towxiid mooyaane cibaado aan tawxiid salka ku haynin oon xididada ku haynin ilahay ma aqbalaya subxana wa tacala waa adnagii soo marnayo lain ashrakta layaxbatanna camaluka camal kastood la timaadood ilaahay ugu dhowaanayson tawxiid ku salaysnayn la yeeli maayo maxaa yeelay lianna alkhusuumata doodii iyo dagaalkii dhex maray rususha ilaahay iyo dadkii jaahiliyada ahaa fiihi tawxiidka dhexdiisu ka dhacay wixii unlayslaayey wixii dhiig daatay wixii wadamo la furtay wixii xoolo la burburiyey wixii af iyo adinba layska dagaalayay tawxiidun baa laysku haystay amay kula tahay in waddan laysku haysta ama gurye lagu dagaalamayo ama xoolo lagu dagaalamayo maya quluu laa ilaaha ila allahu tuflixu saa un baa lagu dagaalamay war laa ilaha ila allahu dhaa iyo diidnay haddaad diideenede wayna saas inta unbaaba laysku haystay towxiidka unbaa laysku dagaalamayo nebigu salawatullh wasalaamu caleyh ummadaha kula dagaalamay diiday rag badan oo saxaabana ay ku tageen ridwaanulahi caleyh saas w dowladnimo layskuma aarsanino dowladnimadu towxiidka ka dambaysa towxiidku markuu taxaquqo kadib dowladnimadu waa iska iman ficlan saas wey macna athaalikatu midda saddexaadi waxa weeye masalada saddexaad ana man lam yati ciddaan la imaanin bihi tawxiidka lam yacbud illaha ilahay maba uusan caabudinba weligaaba ha foorfoorsado weligiiba ha is oomiyo weligiiba xoolihiisa ha bixiyo hadduuban ilaahay subxaana wa tacaala keligii uusan ku xidhnayn oo tawxiidka la imaanin muusan caabudin ilahi subxana wa tacala leanna cibaado maxaa la yidhahda cibaado waa wixii ilaahay u gooni ah waxaad ilaahayo cid kale garab dhigtay ood marna awowgay sheekh hebelw tidhahdo marna allah tidhahdaay war soconayo maaha wax lagaa yeelina maaha keligii ilaa aad ku xidhan tahay cibaado maadan la imaanin wy macna wa fafihi waxaa ku sugan macnaa qowlihi tacaala ilaahay odhahdiisa macnaheeda walaa antum caabiduuna caabiduuna maa acbudu walaa antum caabiduuna maa acbudu aniguna ma ihi mid caabudaya waxaad caabudaysaan gaalayo saasi waa macno laakiin macnaha hadda sheekhu ma wato macno kale iyo tafsiir kaleoo ayadda ku jiru wataayo walaa antum idinkuna ma tihidin gaaloy caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu cibaadadaydoo kale kuwa caabudaya ma tihidin oo maadaa masdariye ah maa acbududa macnaha cibaadatii alkhaalis oo kale wey cibaadadayda khaaliska ah ee ilaahay aan u gooni yeelay ee cid kale aynan la wadaagin taydaasoo kale ilaahay ma caabudaysaane laakiin cibaado wax ku barxan yihiin oo shirki ku barxan yahay baad caabudaysaa saas marka cibaadada shirkigu ku barxan yahay waxay ka dhigan tahay cibaado la-aan oo kale maxaa yeelay ilaahay waa caabudi jireen laakiin cibaado khaalisa mayna caabudi jirin saa daraaddeed baa waxaa la yidhi walaa antum caabiduuna ma acbud cibaadaba maydaan la imaan saasoo kale laga dhigay macna alraabicatu masalada afraad waxa weye alxikmatu xikmadda iyo ujeedada ku jirta fii irsaali rusuli rususha soo diritaankooda xikmadda loo soo diray rususha maxay ta an icbudu llaha wajtanibu taaquut saas wey inay towxiidka dadka baraanoo diinta ilaah iyo kutubtiisa dadka lagu celiyo dhaqan looga dhigo saasaa loo soo diray alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weye ana arisaalata risaaladii iyo fartiintii ilaahay uu sii dhiibay camad way wada gaadhay kulla ummatin ummad walba waa gaadhay macnaha wuxuu ka wadaa ummad iyo koox dad oo meel ku nooloon kitaab iyo rasuul loo dirin dirmama jiraba sida ilaahay u yidhi walaqad bacasnaa fii kulli ummatin kullidaasuu ka qaadanaya ummad aan loo dirin rasuul maba jirtaba saasuu leeyay asaadisatu masalada lixaadi waxa weye ana diina alambiyaa nebiyada diintoodu waaxidun waa hal mid diinta nebiyadu la yimaadeen kulligood waa hal diin waaye oo diintaas maxay tahay waa diinu tawxiid saas wey waa diinu tawxiid diintaasay rasulku dhan ku simey waa nagii xadiidka nebiga soo sheegnay salawatullah waslamu caleyh naxnu macaashir alambiyaa awlaadu callaad diinuna waaxid haween dangalooyin oo laysla qabo caruurtood baanu nahay hal aabbaana na wada dhalay diintanadu waa mid bay dheh hal aabbaan odhan macnaha asalkii diinta waa ka midaysannahay laakiin sharaaicda waanu ku kala gedisanay man asaabicatu masalada toddobaadi waxa weye almas'alatu alkabiiratu mas'alada weyn wey ee ugu weyn waxan o dhan oo ah anna cibaadat allah ilaahay cibaadadiisu laa taxsilu maba la helayo ma dhacayso ilaa bilkufri in lagu gaaloobaba mooye bitaaquuti daaquudkoo lagu gaalooba mooye cibaado ilahay maba jiraysa macnaheedu waxa weeye cibaado aan wadanin alkufru bitaaquut gaaloobid cid kastoo ilaahay ka soo hadhoo la caabudaya ama la raacsan yahay ama laga amar qaadanayo lagu gaaloobay ruknigaa iyo tiirkaasi intuu maqan yahay cibaada maba asaxaysaba waana in aad la timaado cibaadadii ilaahayna aada u qirto cid kaloo dhanna aada ku gaaloodo oo tidhaahdo cid sharci laga qaadan ma jirto walaa baarlamaan walaa dowlad walaa oday kaaba qabiil ah oo dad wax u jidayni ma uu jiro waa gardarro wey xuquuqda la boobay ee xoogga lagu qaatay ilaahay xuquuqdiisa ka mid a ah subxana wa tacala wey cid la baryi karo ama loo yeedhan karo ama la tuugi karo ama la barakaysan karana ma jirtoon alla ahayn subxaana wa tacaala sidoo kaleeto cid la caabudi karaayo ma jirto cid la raaci karo sharci laga qaadan karaa ma jirtoon alla ahayn subxaana wa tacaala saa ilaa aad tidhahdoo waxaa kaloo dhan ku gaalowey haddaad laakiin nabadgeliyo la tahay heshiis baad la tahay maya tanna waa la samayn karaayo awliyada waa la iska barbaryi karaa tanna waa la samayno hade ilaaha weyn inuu weyn yahay oo waxa dhan ilahu yahay waa la wada ogyahay maya wax soconaya ma ah kuwa waa inaad diido oo tidhaahdo waxaasi ma jiro halkaa waa inaad soo taagto macna waa manzila bayna mansilatayn baan dhihi jirnay waagan xerta ahay yani ruuxu markuu intuu duruqdaas sufiyada kusoo barbaaro waxoogaa iftiinka tawxiidku yaro gaado ayaa mansile ah wuxuu imaanayaa la yidhaahdo anigu xadrayna maayo xadradana diidi maayo anugu waxyaalaha bulshadu samaynaysana waxba ka sheegi maayo laakiin aniguna lafahayga samayn maayo kalla lagaa yeeli maayo waa inaad tidhahdo waxaas ma jiro waana baatil diinta ilahayna meel kama haysto ilaa haasaad tidhaahdo mawqifka nabadgelyada ku salaysan lagaa yeeli maayo saas way macna fa fiihi waxaa ku sugan marka macnaa qowlihi tacaala ilaahay adhahdiisa macnaheeda uu yidhi faman yakfur bitaaquuti daaquudka ciddii ku gaalowda waa kow wayu'min billaahi allana rumaysaa faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati yani guntintii ayuu qabsaday alwusqa ee ugu adayga badnayd yani guntintii adkeed waa kalimatu tawxiid wa athaaminatu mas'alada sideedaadi waxa weeye ana taaquuta daaquutku caamun wuxuu wada gaadhayaa oo caam ku yahay fii kulli maa cubida wax kastoo la caabuda min duuni illahi ilahay sokadiisa waynagii soo marnayo tacriifkii ibnu baa ugu fiican daaquutka wax lagu tacriifiyo oo ah macnaha waxa weeyaan kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min matbuucin aw macbuudin aw mutaac wax walba oo xadda uu leeyahay la gudbiyo oo ama laga amar qaadanayo ama la caabudayo ama macnaha la raacsan yahay ayaa daaquudka la yidhahdaa ibliis baa madax u ah iyo waayeel ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weeye cidamu shani halaati alaayaati almuxkamaat saddexda aayadood ee muxkamaadka ah arrinkooda weynankiisa oo fii suurati alancaam suuratu lancaam ku arooray cinda salafi salafka agtiisa culimmadii salafka agtooda siday uga waaweynaayeen aayaadkaas ay ugu weynaayeen macna aayaat lmuxkamaat muxkamaadka waxaa la yidhahdaa waa aayadaha xukumkooda aan la nasakhin oon la bedelin marka saddexdii aayadood ee ka bilaabanaya qul tacaalow salafka agtooda siday ugu weynaayeenna waa laga qaadan oo hadalkii cabdullahi bn mascuud buu markaa tix raacaya man araada an yandura ilaa wasiyati muxamadin allatii calayha khaatamahu tiibuu macnaha markaas uu tilmaamaya wa fiiha waxaa ku sugan aayaadkaas cashru masaa'il toban mas'alaa ku yaal awaluhaa tobankaa mas'alo waxaa ugu horeysa aayadahaasi sheegeen annahyu reebitaan addoommada laga reebo can ishirki ilaahay in cid lala wadaajiyo in addoommadiis wax loogu daro oo laga reebo arood addoommada taasaa ugu horeysa alcaashiratu mas'alada tobnaadi waxa weye alaayaatu almuxkamaat aayadaha iyagana xukumkoodu sugan yahay oo fii suurati lsraa ku jira suuratu lisraa wa fiiha waxaa ku jira aayadahaas amaaniyatu cashara masala hamaaniyata cashara mas'ala sideed iyo toban mas'alo bada allahu tacaala ilaahay wuxuu ku bilaabay sideed iyo tobanka aayadu biqowlihi walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhara fataqcuda madmuuman makhduula halkaa laga bilaabo ilaa laga gaadho dalika mimaa awxaa ilayka rabbuka min alxikmati sideed iyo toban mas'alo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dardaarmay baa ku yaala walaa tajcal ha yeelin maca allaahi ilaahay la jirankiisa ilaahan mid la caabudo aakhare oo kale oo fataqcuda aad haddaad saa samayso fataqcuda aada ahaato ama aada fadhiisato madmuuman mid lacaayo aada noqoto makhduulan oo garabkiisa laga baxo madmuun baa noqon haddaad ilaahay cid aan garab dhigto ilaahay agtiisana waad ka caayan tahay addoommada ilaahay wan wanaagsanna agtooda waad ka caayan tahay sharciga ilahay waad ku caayan tahay madmuun baa tahay makhduulna waa tahayo ilaahay marna kuu hiilin maayo addoommadiisa waan wanaagsan iyo malaa'igtiisuna kuu hiilin maayaan ciidamo ilaahay xaggooda hiilla ka heli maysa makhduulka saasaa laga wada oo ruux mushrigoo ilaahay cid cidaanaan u yeedhanaya ilaahay u hiilin maayo subxana wa tacala garab istaagina maayo sidaas wa khatamahaa ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey sideed iyo tobankaa mas'alo biqowlihi walaa tajcal hayeelin maca allahi ilaahay la jirankiisa ilaahan mid la caabudoo kale <clears throat> mid la caabudo aakhare oo kale oo fatulqa markaa lagugu tuuro fii jahannama jahannamo lagugu tuuro maluuman xaal ataa mid la dagaalay madxuuran oo la dayriyey maluumka waxaa la yidhahdaa waa ruuxa eedaysanaha ah adoo eedaysanaa ah oo haddana dayro aho ilaahay naxariistiisa lagaa fogeeyo lagaa durkiyey saasaad noqonay haddii aad ilaahay cid kaleeto garab dhigta wey macna ilaahay cid kaleod garab dhigto markaan leenahay macnaheedu ma aha inaad tidhahda kanna waa ilaah kanna waa ilaah haddaad tidhahda ilaahayna waa loo gawrici karaa addoommana waa loo gawrici karaa waad garab dhigtay gaaladii horena intaan baba lagu haystay soo saa uma ogid gaaladii mushrikiintii carabta ee nabigu la dagaalamay salawatulli wasalaamu caleyh waxa uu lagu haystay war ilahay cidaan hagu gawricina oo ilahay cidaan hagu yeedhana intaasaa lagu haystay laakiin way ogolaayeen ilaahay inuu ugu weyn yahay inta la caabudo oo waxaan kale waa usii maraynaa unbaylahayn